بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب حد الشارب وبيان المسكر وباب يهي روحي خمر عبي حدثة يوحى وحسر قامية عبدينتس yacni shaaribka waxaa laga wadaa cid kastoo isticmaashay waxyaalaha maandooriyaha ama cabitaan ha noqoto ama cunitaan ha noqoto ama xididada ha laga qaato ama si kaleba jidka ha loo geliyo shaaribka waxaa loo leeyahay waagaasa waxay ahayd xilligaas waxyaalaha maandooriyaha wax la cabay ahaan jireen khumradun bay ahayd waxyaalaha wax sarqaamiya caddayntoodoo maxay yihiin ayib can anas bni malikin radia allahu canhu xaddani marka saan kuwii hore usoo sheegnay xaddan iyadana waxaa lagu ilaaliyaa oo loo jideeyey lixifdi alcaqli ah, oo daruurada saddexaad ama maqsadka saddexaad oo caqliga ah bidaahirka caqligiisa in la xifdiyo la ilaaliyo daraaddeed baa xaddan loo jideeyey leanna caqligu waa nicmo weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey ibni aadam can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya nebigu sal lla alay wasalam utiya waxaa loola yimid birajuli nin oo qad shariba cabay alkhamra khamridii cabay fajaladahu markaasuu jeedlay bijariidatayni laba laamood naxwa arbaciina jariidatayni laba laamood buu ku jeedlay naxwa arbaciina afartan wax ku dhow wax afartan ah naxwadaas waxay kutusaysaa yacni ma go'nayn tiro go-an laakiin wuxuun arbaciin iyo ka agdhow ah taas way macana afartan iyo wax ka agdhow bijariidatayni naxwa arbaciina lagama wado labada laamood oo iswata markuu lagu garaacayay labadooda tiradoodu afartan bay wada ahaayeen marka markii gooni loo kala xisaabiyana sideetan bay noqonayaan lagama wado ee waxaa laga wadaa labadooda markii la kala qaado yacni wuxuu ku dhuftay labaatan goor oo min laba ah majmuucooda marka afartan isku ah saasaa laga wadaa ayib qaala wuxuu yidhi wafacalahu waxaa sameeyey oo afartankaa isaguna garaacay abubakrin abubakr فلما كان مركو هذا عمر عمر مركو هذا وحلقي سلا سو غاري ايو استشاره وحو لا تشدي الناس ضدكي ولا تشدي ها استشار الناس ضدكي ولا تشدي عمر وحلقا اسغا وحلي دنبو قلاقديسيا ايو حسو بحي ضدكو اني فودوديستين خمردي oo ee waxoogaa ay sidoo kaleeto ay quursadeen xaddeedana ay quursadeen afartankiibaa waxoogaa la fududaatayo deedana waxaa badatay in khamradii la cabo saas macna markaasuu dadka la tashaday cumar falama kaana cumar markuu ahaaday istashaara annaasa dadkiibuu la tashaday asxaabadii kaleu la tashaday faqaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibni cawfin baa wuxuu yidhi akhafu lxuduudi xuduudda midda ugu fududee amaanuuna waa sideed oo dee waa xadulqadfi soo ma ta kale waa boqol xadda ugu fudud marka waa sideetan buu iyada inaad ka dhigtaa ila quman buu fa amara markaasuu amray bihi isaga cumar cumar baa amray cumar sidaasuu markuu ku amrayo sideetan ha laga dhigo buu ninkii ruuxii khamre cabba sideetan ha laga dhigo bedelkii afartan ah muttafaqun calayhi bukhaari muslim soo saaray ayib qaybta istishaara naasadaasi qaybta dambe bukhaari kuma jirto bukhaariga laguma hayo ayib muslim unbaa qeybta qaasla bukhaari qeybta horuu la wariyey amaa qeybta tashiga ah oo cumaru uu saxaabada la sameeyey qaybtaasi muslim bay khaas ku tahay in la kala qaaday ahayd marka xaafidku uu kala qaado ayib ولمسلم مسلم وحا أصبنا عن علي حال كورني في قصة الوليد بن عقبة وليد بن عقبة قصديسي يعني أيوه حكوري جلد النبي النبي قوات شيرلي أربعين أفرطا بو شيرلي آه. جلد النبي أربعين أبو بكر أبو بكر نوى تشيلي أربعين عمر عمر نوى تشيلي ثلاثين وكل مد والبنى سنة وطريقة صح خاص معنا أبو بكر عمر يعني ويسكو عطفنته جلد النبي أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين صاص معنا جلد هذا هو الوضع وكل مد كسته او انت كميدنا سنه وطريقه طريقه صحوي وطريقه ليغه هريوه وهذا كلبنا احب الله كالجعيل بدنيه الي اني حقي هذا ذو حقي ونقليسه افرتن كواي وهذا كان افرتن يا اني اكتيد لو كالجعيل بدنيه سيدتن كجعله عيلي نبيغا سميه صاحبتي عمرنا وابو بكرنا وسميه عمرنا يعني وقتها كهر مسميه طيب وفي الحديث وحا كسغن حديث كلفتي سواء معناه قصه وليد بن عقبه حديث كيسا وحا كسغن ان رجلا من اي شهيد كمر قاسك عليه وليد كركيس وحا كمر قاسك انه اسغ رآه انه ارك وليد او يتقيا منطقه الخمر خمره منطقه اه انا وحا اركي وليد سو خمره منطقه faqaala cusmaanu cusmaan wuxuu yidhi innahu isagu lam yataqaya'ha ma saas daraaddeed uu marka jeedlay qisadu waxay ahayd xusayn ibnu mundir baa warinaya wuxuu leeyahay shahidtu cusmaan ibnu cafaan wa utiya bilwaliid cusmaan ibnu cafaan baa goobjoog ahaa buuri isagoo loo keenay waliid ibnu cuqba waliid ibnu cuqba qaraabay ahaayeen cusmaan ibnu cafaan marka deegaamada qaarkood buu guddoomiye uga dhigay caadatanna ninka guddoomiyaha madaxda ah baa dadka salaada tujin jiray amiirka ayaa dadka salaad tujin jiray ama meeshaasi hadday degmo tahay ama gobol tahay ninka baa salaad tujin jiray weliid ibnu cuqba marka qaraabay ahaayeen cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu markaasu wuxuu u dhiibay kuufu u dhiibay ayib khamru cabbi jiray marka nin khamrada cabbu ahaa waliid baa marka la keenay wa utiya bilwaliidi oo qad salla subxa rakcatayni salaaddii subax buu dadka tujinahayo laba ragcadood markuu tujiyey ayuu dadka intuu kusoo jeedsaday buu wuxuu ku yidhi aziidukum aiidukum manaa maydiin kordhiyaa waa nin khabro cabsi war maydiin siyaadayaa ragcado kale maydinku daraa buu leeyahay oo dadkii salaada ku jira ayib laba nin baa marka ku markhaati kacay nin xumraan baa la dhihi jiray mawla cumar mawla cusmaan wuxuu ku markhaati kacay inuu khamrada cabbi ninkaas wuxuu yidhi ana arkay markuu cabbahay nin kalena wuxuu ku markhaati kacay anigu markuu cabbayay ma arkaynin laakiin isagoo khamradii mantagayaan arkay guud markaasaa cusmaan wuxuu yidhi innahu lam yataqaya xataa sharibaha ma uusan mantagin ilaa uu cabbay cabitaankaa ka horreeye waay ayib kadibna cali bn abi aalib uu amro wuxuu ku yidhi yaa caliyu qum fajlidhu caliyo istaago jeedal buu karbaash markaasaa cali wuxuu yidhi xasanow istaagoo jeedal yacni caligu cismaan baa cali faray calina wiilkiisa xasan buu faro wuxuu war xasanow kac istaago jeedaloo ninku karbaash buu yidhi xasan markaasaa wuxuu yidhi walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa masal carabiyo ha walli xaaraha kulaylkeeda waxaad u dhiibtaa ninkii qabowgeedii qaatay oo tawaliyey wuxuu ka wadaa imaarada madaxnimada iyo jagada qabowgeedii iyo nicmadeedii iyo barwaaqadeeda ninka qaatay kulaylkeedana u dhiibbu iyuu ka wadaa cusmaan buu ka wadaa sooma iyo qaraabadiisii iyo dadkii hawsha hayay marka iyagu hadday madaxnimadii iyo barwaaqadeedii haystaan wixii dhibana dee ha ku darsadeen buu laakiin annaga ayaana lagu soo riixin dhibka buu macna ah, annaga dhibka lagu soo riixay marka walli harraha man tawalla qarra matal arabi caalam way macna tayib yani marka cali inuu xasan marka waxoogaa waxa ka muuqata cara ka muuqata markaasaa wuxuu yidhi cali yaa cabdullahi bnu jacfar qum fajlidhu buu ku yidhi cabdullahi bnu jacfar uu ka istaago jeedal buu dhinif xasan markuu ka cudur daartay buu iska daayay cabdullahi bnu jacfar baa markii istaagoo jeedlay wa caliyun yacuddu xataa balaga arbaciin calina wuu u tirinahayaa koow markuu mid ku dhuftaba laba saddex wuu tirinaya calina kana wuu garaacaya markaasaa wuxuu yihi amsik jooji marka kada markaasaa cali cali wuxuu yidhi jalada النabiyu arbaciina wajalada abu bakrin arbaciina wacumaru hamaaniina wakulu sunna wahada abuubakarna afartan buu jeedlay cumarna siddeetan buu jeedlay kullina waa sunno iyo dariiqo tanaanse anigu jeclahay wa oo ah afartanka ah sidaasuu marka xadiidku uu ahaa macnaha ayib muslim baa soo saaray isagoo sidaa u dhammaystiran xadiidkan tiisa riwaayadiisa hore iyo tan dambaba wuxuu faa'iideynayaa oo macnaha loo deliishaday khamrada xaddeedu in ay tahay afartan qolyada waxay dhn waa sideetan labaduba xadiiskana deliishaday labaduba xadiiska deliishaday ra-y saddexaad baa jiroo dhahaya oo alimaamu tabari iyo ibnu mundir iyo bacdu ahlucilmi ay ka soo guuriyeen sideedaba khamradu xad go-an ma leh xad go-an ma leh kolba wixii uun la qumanaada imaamka oo uu ku sajirin karo unbuu garaaci laakiin xad go-an male sida xuduudda kaloo kale ra'yigaasi waa laga xoog badan yahay waxaa loo badan yahay waxaan u jeedaa waa laga badan yahay waxaa loo badan yahay xaddiisu inay go-an tahay khamrada afartan qaar baa qaba oo sidii nebigu sameeyey sal lla alay wasalam abubakarna sameeyey cumarna wakhtigii hore uu samayn jiray sidaana waxaa ku tegay alimaamu shaafici fii qawlin lahu wa axmed fii riwaaya almashhuur min madhabi shaafici afartan kaas weeye iyo axmed fi riwaaya jumhuurtu waxay qabaan abu xaniifa iyo maalik iyo axmed fi riwaaya iyo shaafici fi axadi qowlayhi waxay qabaan sideetan jeedal bay qabaan sideetan jeedal bay qabaan oo waxay leeyihiin bacdamaa cumar uu qaatay sideetanka jeedal waxay noqotay arrin la wada qaatay ayib ra'yiga hore ayaa sax ahoo xoog badanoo qadarku waa afartan iyo wax ka agdhow laakiin wixii ka siyaadsani waa tacziir saasa sax waa tacziiro imaamku waa heli karaa inuu kordhiyo afartan ka kordhiyo konton ka dhigo lixdan ka dhigo siddeetan gaadhsiiyo waxay u noqonaysaa imaamkay u noqonaysaa cumarna markuu sideetanka gaadhsiinayo saxaabada la tashanayo sabab baa keentay sababta keentayna waxa weeye dadkiibaa badsaday khamrada cabiddeeda afartankii jeedadna quursaday oy la fududaatay oo ka celin weyday markaasuu khaliifku ku ijtihaaday in la siyaadiyo saxaabadana saasuu la tashaday mas'aladu hadday nas leedahay qaaticana ma uusan la tashadeenoo isagaaba goyn laha sidaas daraaddeed wixii afartanka ka siyaadsan waa jaa-is way bannaan tahay waana tacsiir waa nooc edbin oo haddii loo baahdo la isqaadan karo amaa xadda nas kale ayadu waxa weye waa xuduudda afartanka afartanka iyo wixii ka agdhow macna sidaasa ayaa macnaa sax ayib waa in lagu gaabsadaa haddii la siyaadiyana mushkila ma leh bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin sidaas cumar oo kale xilliga ay dadku khamrada fududaystaanna ha lagu siyaadiyo wixii waxaan badnay hadduu yaho si naadira u dhacayana hal yareeyo afartanka laga dhigo saas macna waxay markaa iltifaadayaan oo milicsanayaan sababta keentay inay saxaabadu sideetanka ka gaarsiiyaan taasay markaa iltifaadayaan adiga waxa weeye waxaad tidhahdaa waa ijtihaadaadkii cumar bay ka mid tahay hadda ka hor baan soo marnay kitaabu talaaq markaan soo maraynay nabiga agti nabiga sal sallallahu alayhi wasallam iyo Abu waktigiisii iyo waktigii cumar qaybtiisii horeba talaaq thalath hal ma ahan jir soo mar haddana cumar muxuu ka dhigay dadku markay furitaankii badiyeen wuxuu ka dhigay saddexda dalqadood inay wada raacayaan ruuxii ku dhawaaq waa nooc muxuu ahay tacziir ah sideedaba markii zawaajirta shareecadu dejisay dadku ay fududaystaan oo gudbaan khulafadu way ijtihaadi jireen si ay u loo helo xikmaddii shareecadu ugu talagashay oo dadka inay waxan ka celisaa saas macna marka kullu dalika ijtihaadatu al-khalifa wa umar bi saw tadbadna wa qurra'in hadithka waxa kale loo dalishaday mantaga ruuxu hadduu khamra mantago oo la arko laguna markhaati kaco inuu khamra mantagay inay ku filan tahay in la xado sidaana waxaa qabay cusmaan ibnu cafaan waxaana ku tegay imaamu maalik culimada intooda kale waxay qabaan mantagid keliyeeta lagu arkay kuma filla in la xado haddaaban la arkaynin markuu cabayay mantaga keliya kuma filla sidaas dambayna u badan yihiin jumhuurtoodu macnaha ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya oo xadiidkani faa'iideynayaan yani waxa weye jeedalka jeedalka lagu dhufanayo ruuxa qamrada cabay xadiista waxaa kusoo arooray saxaabadu keliyata waxay ku garaaci jireen laamaha geedka timirta laamihiisa ama caleemihiisa iyo kabaha iyo marada faraqooda in walba wuxuu soo gaadho buu la dhici jiray laakiin jeedal iyo shaabuuk lalama dhici jirin bay leeyihin saas daraaddeed baa alimaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay waxaa laysla ogol yahay in ay ku filan tahay in maro faraqeed iyo muxuu ahaay laamo iyo caleemo iyo muxuu ahaa kaba iyo wax saasoo kale a ah lala dhaco afartanka lagu gaadhsiiyo shaabuugga in lala dhacana waa bannaan tahay buuri shartise ma aha sharti ma aha shaabuug waa laga kaaftoomi karaa buu leehay garaacii nebigu uu garaaci jiro dadka khamrada caddan la garaaci jira saasay ahaydoo saxaabada inta garaaca la yidhaahdo nin walba wuxuu markaa gacantiis ku hay ku garaaci jira ninkii ul yarhaya ninkii kab haya ninkii dharbaaxahaya haya ninkii gacanta khalaas markii waxoogaagii la gaarsiiyana daayon baa la dhihi jiray وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري بعض أهل العلم بواحي قبان خمرضة هدي شابوك روح للدعو شابوك هدي للدعو ودباتة كسو قادو أردنتو واحد قياس تدي لتاسيي أو مقبال بحنا يا بليه روح مكتس والله بحنا لأنه هو حد مخفف بليه ولا فضودي ما حد لأتكيمة أبدا مركا أديك shaabuub adag aad dadka la dhacdo markaas wixii ka yimaada waad qaadi bay leeyihin bacdu ahli cilmi wa can mucaawiyata radi allahu canhu can nabiy nebigu wuxuu ka wariyey sal lla lay waslam annahu nebigu qaala inuu yidhi fii shaaribi alkhamri khamrada ninkii cabbayey ninkii khamre cabbayey markuu ka hadlayay nebigu wuxu uhi sal ly waslam idaa goortii shariba uu cabo fajliduuhu jeedla uma kadibna idaa shariba mar labaad markuu cabo fajliduuhu haddana jeedla uma idaa shariba markuu cabo ahaalian damarka saddexaad fajliduuhu jeedla haddana uma kadibna idaa goortii shariba uu cabo alraabicata midda afraad fadribuu ku dhufta seefta cunuqahu luquntiisa luqunta garaaca dila markaas yani nin mar afraad khamro loo keeno kaasi dhaafiya waa adduunka dhaafiya dira kaas akhraja waxaa soo saaray axmedu axmed baa soo saaray wa hada kanina lafduhu lafdu axmed waay والأربعة أفرتين ويصوصار أربعة السنن كانوا يوريان معنا حديث كازي وحديث صحيح ذهبي بقى صحيحي وكذلك ابن عبد الهادي رواته ثقات بليهي ابن حبان من حديث أبي هريرة اسمه أبو صحيحي الباني في صحيح في صحيح السنن والسلسلة الصحيحة لوضع بكو صحيحنا أحمد شاكر في تعليقه على المسند كذلك شيخ الباني بل وحبليه هيبة الحديث في غاية الصحة آه لأن جماعة الصحابة كم ذا وريه ولا معنا رك بدل الصحابة كم إلى اللحي والشيء كما في الصحيحة وحكى صحيحيي حاكم من حديث الشريد بن أوس بل ابن حجر لفتي سأي حديث كحوتشي كتبتي سقار كمدة وأتكي معنا وشيء إنه هي حديث حق بدن حديث مركو وسلوك وذكر وحو الشيء يقولي الترمذي الترمذي وحو الشيء ما يدل وحك تصيا على أنه إسقوا حديث كريم منسوخ إنه يهي مثل النسخي ترمذي حديث كمركو وريه كذب وحو الضوادقي wax ku tusaya inuu xadiidkani la nasakhayo xukunkiisa la bedelay la nasqiga waxa weeye xukunkoo horreeyey baa daliil baa ka daba imaanaya daliilkaasaa xukunkii marka bedelaya xukum kalea lagu bedelaya macana ayib yani waa la bedelaya waa ama inta la qaada mid kale lagu soo bedelaya ayib arrinta uu xaafid ku leeyahay tirmidi baa sheegay wax ku tusaya naskigiisa wuxuu ka wadaa jaabir ibn cabdillaahi baa wuxuu ka warinayaa oo keenay jaabir in laga warinayo xadiis uu sheegayo inuu nebiga ka warinay sallallahu alayhi wasallam odhanaya inuu nebigu nabigu sallallahu alayhi wasallam khamrada ruuxii cabba jeedla hadduu ku noqdo marka afraad dila sida markuu nabigu u yidhi xadiiska Jaabir baa bawt nabigu markuu sidaas yiri marka afraad dila kadib ayaa waxaa dhacday in nabiga loo keenay markaa kadib nin loo keenay khamra cabay oo weliba markii afraad cabay markaasuu nabigu sallallahu alay wasalam wuu jeedlay mana dilin طيب xadiidkaasi ayuu daba dhigay tirmidi markuu xadiidkan abu mucaawiye sheegay ayuu wuxuu daba dhigay xadiidkan jaabir ee sheegaya inay dhacday nebigu nin mar afraad khamro cabay inta loo keenay inuu jeedlay oo uusan dilin ayib taasina waxay ahayd markuu yidhi dila kadib bay ahayd nebiga laftiisa waxaa u dambaysay inuusan dilin ee uu jeedal keliyata ku gaabsaday xadiidkaasuu daba dhigay oo ku tusaya inuu mansuuq yahay xadiidkan hore ee muaawiya xadiidkaasi marka bayhaqi waa soo saariyay qeydkii laakiin sanadkiisu waa daciifo cancanat ibnu isxaaq baa ku jirta moxamed ibnu isxaaq oo mudallis ah ku jira oo cancaneeyey wabittaali waa daciifu sanad inkastoo ibnu xajar uu fii bacdi kutubihi ku taxsiiniyey saas macnaha marka midda uu leeyahay wadakara tirmidiyu maa yadullu cala annahu mansuuqun xadiidka jaabir buu ka wadaa ee sanadkiisu daciifka yahay ayib wa akhraja waxaa soo saaray daalika arrinka daalikaas muxuu yahay daalika nasqigaas waay daalika xadiidka nasqiga kutusaya waxaa soo saaray abu daawuudda baa soo saaray sariixan xaal uu yahay mid cad oo ku cad nasqiga can izuhriyi buuna ka warinaya can izuhriyi maxamed muslim azuhri ayuu ka warinaya iyadana wuxuu ka wada xaafidku abu daawuud xadiidka uu soo saaray عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب قال لك وحو النبي صلى الله عليه وسلم وحو يلي خمرض روحي عبد شالله حدو كل نقضة هدانت شالله حدو كل نقضة شالله حدو مركز سدحال أم أفراد كل نقضة الدلع nabigu markuu go-aankaa bixiyo sidaa amray kadib ayaa waxaa loo keenay buuhi nin khamro cabay markaasuu jeellay haddana mar labaad baa loo keenay isagoo cabay wuu jeellay haddana mar saddexaad baa loo keenay isagoo cabay wuu jeellay haddana mar afraad baa loo keenay isagoo cabay wuu jeedlay wa rafaca alqatla wa kaanat ruqsa dilkiina waa ka kor yeelay oo muusan dilin ruqsa iyo waxayna ahay fududayn sharci ah yacni wuxuu marka tusayaa diladii waxaa ka dambaysay inuu nebigu dilkii ka daayay oo jeedal keliyata ku gaabsaday xadiidka qabiisatu bnu du'ayb abu daawuud uu soo saaray kaasuu ka wadaa marka ayib sufyaan wuxuu yidhi waa sufyaan ibnu cuyeyne oo zuhri wuxuu yidhi zuhri xadiidkaa markuu sheegay kadib waxaa la joogay markuu sheegayay dheh xadiidka markuu sheegaya waxaa la joogay mansuur ibnu muctamir iyo nin la yidhahdo mukhawal ibnu raashid markaasaa wuxuu ku yidhi kunaa waafiday ahli alciraaqi bi hada alxadiid xadiidkan intaad qaadaan gaadhsiiya nimankii dhihi jiray reer ciraaq waa u baahan yihiin u ترمذي أصوص على حديث قبيصة وحديث الحديث آه قبيصة بن ذؤيب ترمذي نوى إشارة إستقنا ومركو شيء حديث كان جابر مركو شيء وكان قبيصة دبر labadan xadiid baa marka laga dhigay inay nasakheen xadiidka hore ee dila dhahaya oo labadan xadiis maxay leeyihiin waxay leeyihiin nabiga la hayaa oo markii afraad ama shanaad aan diline aayir uu muxuu intuu jeedlay iska daayay marka ficilkii nabiga dambeeyay bile xadiidkan dambe isaguna sanadkiisa dacfi baa ku jira waa mursal lianna waxa weeyaan qabiisatu bnu du waa caruurtii saxaabadu ahaa nebigana wuu arkay laakiin waxba kama maqli karin sidaas daraaddeed ragga noocaasoo kale axaadiistooda waxaa la yidhahdaa waa mursal xukmulmursal bay leedahay mursalkuna waa min anwaaci daciif ayib saas daraaddeed ibnu xajar wuxuu leeyahay waa xadiid mursal ah رجاله رجال صحيح له موافقة الخبر الخبر يتحاف المهر لماذا وساس كله فتح الباري قال وحو كله سيدا مقتب له قبيس حديث وحا أشيك السحابي هذا سيدا استعين حديث صحيح ونقل يا أبو له طيب هذا المهم حديث ظاهر كيس وإرسال ومعنى ساس ضرابي بحديث وحا ضعيفي وكان ضمبه شيخ الباني في ضعيف سنن أبي داود بكو ضعيفي مركع لماذا حديث ضعف كما مغنى kan uu leeyahay dakara tirmidhi ma yadullu ala annahu mansukh oo sheegnay inuu yahay xadiithu jaabir ibn cabdillaah dacfi baa ku jira kan dambe oo abu daawuud baa soo saaray uu leeyahay tirmidina ishaaray isagana sanadkiisa dhacfi baa ku jira labadaba sanadkooda dhacfi baa ku jira tayib laakiin waa la isku xoojin karaa oo ninkii yiraahda intay isxoojiyaan bay xasan noqon karaa waa suroobi kartaa laana labadaba dhacfigoodu shadiid maa labadaba dhacfigoodu waa yasiir maadaama dacfigoodu uusan adkaynna way isxoojin karaan oo xasan way isku noqon karaan sidaas waa la mari karaya macna sidaas way almuhim culimadu in la dilo ruuxa marka afraad ama shanaad khamrada lagu qabtay in la dilayo iyo inaan la didaynina la jeedlayo way isku khilaafsan yihiin jamaahiirtoodu waxay qabaan salafan wa khalafan badankood waxay ku tageen xukunka dilku ma jiro laguna camal fali maayo waana la bedelay mar horu ahaa laakiin waa la bedelay halkaasay mareen qaar wa daliilka nasakhay waxay ka dhigeen ijmaaca qaarna daliilka bedelay waxay ka dhigeen labadaa xadiis iyo wixii la mido isku xoojiyeen marka waxay yidhaahdeen xukumka dilka waa mansuuqo waa la bedelay mana jiro ama ijmaac baa nasakh la yidhaahdo ama axaadiistaasaa nasakhda hal la yidhahdee sidaana waxaa ku tegey oo soo guuriyey in laysla ogol yahay oo ijmaacay tahay alimaamu shaafici tirmidi ibn lmundir ibn cabdilbar iyo keyrkood waxay leeyihiin waxaa laysla ogol yahay qadiiman wa xadiian inaan shaaribulkhamriga la dilayn xataa intaasoo goora cabbi saasay leeyihin halkaas qolaa martay oo daahirka yani waxa way xadiidkan ka tegey aan ku camalfalin bacdu ahli lcilmi baa waxay ku tageen in la dilayo oo xadiidkan mucaawiye qabsaday iyo xadiista la midka ah, oo waxay dhahan xadiidku waa saxiix naskina ma jiro cad oo la hayo ijmaacna ma jiro masaladu waa khilaafiyo mar hadday sidaasay xadiiska waa in lagu camal falo daahiriyadaana qaba sidaas aadna waxaa ugu dooday masaladaa iyadaa ibni xasmi abu maxamed ibni xasmi filmuxalla buu aada ugu dooday oo wuxuu leeyahay waa la diliyo xadiidka daahirkiisaa saas ijmaac aad sheegteenna ma sugna axaadiistan aad deliishateen nasakha u deliishateenna waa daciif ama mehe waa ficil nebi baa la dhihiyo tanna nebigu waa sameeyey tanna waa sameeyey wakulu jaais walkullu jaais ra'yi waxaa jira marka uu qabo ibnulqayim caleyh raxmatullah oon isleeyahay taqriiban axaadiista wuu isu keeni karaa ibnulqayim wuxuu ku tegey dilku shaaribu khamriga in la dilo marka afraad ama marka shanaad mas'ala laazima ma aha buuli laakiin waa tacsiir imaamka hadday la qumanaatana uu samayn karo hadduu doonana uu iska dayn karo jeedal uu ku gaabsan karo wuxuu leeyahy sababtu waxa weeye nebigu sal alay wasalam waana jeedlay waana dilay in la dilana waa amray baan dhihi lahaa jeedalna waa sameeyey marka way bannaan tahay goormuu dilku bannaanaanayaa markay la qumanaato dowladda iyo maxkamadda iyo qaadiga markay la qumanaato wuu dili karaa litacziir saas wa haddaan idhahdo tacziirta qatli bay keeni kartaa oo qaybaheeda qatli baa ka mid a ah, waana masale khilaafiya sidaa waxaa kaloo doortay oo isaguna jeclaystay sheekhu lalbani caleyh raxmat ullah kama fi silsila saxiixa ra'yiga ibnu qayim buu maraya ما قان حلي هذا حسنتي مثلا ان سو مرني او اهيد نينكي اها مخو اهاي نينكي توغا سو قالوا نينكي توغا حديثك ugu dambeeyey oo ahaa muxuu اهاي marka afraad marka shanaad haduu xado dila Soomaali ibn qayyim wuxuu leeyahay taasna marka shanaad tuugga in la dilo ayaduna waa tacziir laazim ma ahee hadday imaamka la qumanaato wuu samayn karaa wuu ku ijtihaadi karaa waana dili karaa hadduu yacni uusan dilin oo uu si kale ula mucaamaloodana wuu heli karaa marka qatligaasi waa tacziir buu leeyahay khiyaarka imaamkayna u taalla tan khamriye cabkuna marka afraad dilkiisu isaguna waa tacziir buu leeyahay imaamkay u taallaa waa mukhayar buu leeyahay inuu dilana wuu heli karaa hadday u arko maslaxa u ah inuu jeedlo sidaa ku daayana wuu heli karaa hadduu maslaxo u arko ah. saas macna ibnu qayyim caleyh raxmatullah halkaasuu maraya sheekh albaanina waa doortay oo saas waa isagana la qumanaatay وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بحث آد قيم ومسألة وحاله oo taxqiiq fiican ka sameeyey ninka la yidhahdo sheekh axmed shaakir kii muxadidka ahaa ee masriga ahaa fii tacliiqihi cala almusnad musnad axmed buu tacliiq ku leeyahy marka tacliiqaasuu baxfi qayima ka sameeyey oo axaadiista ku kulmiyey oo uu kaga hadlay oo duruqdeeda kaga hadlay oo fiqhiyana uu taxliiliyey waana baxtiga ugu fiican ilaa hadda ay leeyihiin oo masalada laga qoray waa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده إذا قرتي ضرب أو قرع أحدكم متكين إذا قرتي ضرب أو قرعيه أحدكم متكين مركو قراع الربو ووح قراعيه فليستقيها اسكتشرو الوجه وجهها اسكتشرو وجه يوسف وح قراع متفق عليه بخاري ومسلم وصوصار لفظ قاس إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه لفظ قاس بخاري نما ورنين مسلم نما ورنين حافظ سينودي متفق عليه بخاري مسلم وصوصار لفظ قاس مين صوصار lafdiga waxaa soo saaray oo wariyey axmed ajuri fi shariica bayhaqi fi lasmaa wasifaat wakadalika tamaamkiisu iyo dhamaystirkiisuna waxa weeye idaa daraba axadukum falyattaqi lwajha midkiin markuu garaacayo wejiga ha iska ilaaliyo waxaa yeelay fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi maxaa yeele ilaahay aadam buu abuurayo suuradiisii buu ku abuuray yani damiirku ma allu u noqon mise wuxuu u noqon aadam buu u noqon waa masalada muxuu ahaaye ay ay culimmadu isku khilaafeeno muxuu ahaaye eh, ibnu khusayme iyo keyrkiina ay meel mareen culimada kalena ay meel mareen muhiimadda hadda baxtiga hadda kama hadlayne yani waxa weeye falyattaqi lwajha marka waxaa iskale lafdigan qolyaha aan sheegnay baa wariyey amaa bukhaari iyo muslim lafdigay wariyeen waa lafdigay wariyeen kan mehe lafdiga iyagu xadiis ku wariyeen waxa weeye idaa qaatala axadukum falyajtanib ilwajha midkiin markuu dagaalamayo wejiga ha iska ilaaliyo yani ruux muslima markaad la dagaalamayso wejiga iska ilaaliyo maanaa wejigeena war ha kaga dhufane lafdiga muslim isagu wuxuu idaa qaatala axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii la dagaalamayo wejiga ha iska ilaaliyo marka lafdiga saxiixaynka ku yaalla waa kaas ama lafdigana hadda meesha inoogu yaalla ee uu saxiixaynka u tiiriyey xaafidku ma ayna warinin oo lafdigan ayagu ma laha ayib xadiidku wuxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa ruuxa marka la xadayo ama la tacsiirayo ama la edbinayo ina wejiga laga garaaco waan la isla ogoliyo nahyiguna wuxuu faa'iideynayaa taxriim cilada xadiiskuna waxa uu ku cileeyey fa inna allaha khalaqa aadama calaa suuratihi wejiga bini aadamku waa meesha ugu sharaf badan waay marka wejiga in nabar lagaga dhufto ama wejiga laga garacay ma ah saas macna ayib madaxay isku khilaafsan madaxa bay isku khilaafsan yihiin qolyaha waxay qabaan xataa madaxa ayaa laga garaacay qaarna waxay leeyihiin madaxa waa laga garaaci karaa xuduudda laga hadlayaa تعزيرتنا والرعسنة والله من معنا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا تقام لما أوغو الحدود الحدود في المساجد مساجد نحذ اللقم أوغو حديث كاس إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه مركوس صحيحين وإنه ورنين ولفظه السلية وصحيح سنة كيس وصحيح على شرط الشيخين سوشي أغلباني في صحيحة كله سلسلة صحيحة أساس كله طيب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام لما أوغو الحدود الحدود في المساجد مساجد نحيد لكم أوغو هو حوري الترمذي باوري والحاكم يا حاكم باوري وكذلك وحوري ابن ماجه دار قطني دارمي البيهقي غير قد باوري سند كيس ضعف باكو جرا سند كيس وحا كجرا اسماعيل ابن مسلم اللي يراهdo oo ضعيف لكن ولا متابعيو niman iyaga laftooda dacfi ku jiro ama turuq dacfi ku jira lagu mutaabaceeyey oo bayhaqi iyo xaakim iyo daarqutni ay soo saareen xadiidka marka dacfi kama marna sanadkiisu laakiin wuxuu leeyahay shawaahid iyo axaadiis kale oo u markhaati kacaysa oo saxiix ku noqonay masalan waxaa ka mid ah xadiidu xakiim ibni xisaam oo uu yidhi nebigu sal alla alay wasalam nahaa an tustaqaada bilmasjid wa وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود النبي قوحوا الرابي صلى الله عليه وسلم إن مساجد وحلقوا قصاصته وعدي لقصاص في مساجد تذكر مساجد لحسن له قصاص إن قويقة هي الشعر كاللغو تريه مساجد إيه إن حدود اللغو أوغو انت هذا النبي قوى الرابي صلى الله عليه وسلم أحمد يا أبو داود يتارقض المصوص صاري سند كيسنين مجهولة كتشره الباني بقى تحسينية في الإرواء ayib shawaahid kaleetana xadiidka wuu u sheegay kamaa fii riwaaya alkhaliil xadiidku marka bishawaahidihi buu xasan ku noqonaya ama ay dhici kartaaba inuu ka saro maro marka waa sugay wuxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa inay xaaraam tahay masaajidda dhexdooda in xuduudda lagu oogo xuduudda ama garaacista ama dhagax ku dilidda ama qisaasta in masaajidda dhexdooda lagu sameeyo waa reebay nabigu sal alay wasalam waana xaaraam sidaana waxaa qaba culimada badankood kuufiyiinta shaafici axmed ibn xambal isxaaq ibn rahawiya ayaa qaba imaam maalik isagu wuxuu leeyahy xuduudda aan kala qaadnay wixii iska yar oo fudud masaajidda waa lagu samayn karaa wixii laakiin badan masaajidda ha laga fogeeyo tafsiilkaasu isagu qabaa laakiin aldaahir waxa weye xadiisku ma kala qaadin saas daraadeed dhulka ilaahay waa badan yahay masaajidda yaan xuduudda lagu ogin waay وعن انس رضي الله عنه قال laqad anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey taxriima alkhamri khamrada xaaraamaynteeduu soo dejiyey walxaal maa bilmadiinati magaalada madiina ayna ku sugnayn wamaa bilmadiinati magaalada madiina iyadoo ayna ku sugnayn sharaabun wax cabitaan oo yushrabu la cabo ilaa min tamrin timir xaggeeda inuu ka ahaaday mooye ilaa xaal min tamrika min tamrin ka ahaaday mooye akhrajahu muslim baa wariyey yani wuxuu anas bin malik markay aayadaha khamrada xarimaya ay soo degeen ayib ilan tadriijan bay usoo degeen khamrada xarimideedu waxyaalaha si tartiib tartiiba loo xarimay bay ahayd waxyaala mujtamacu bartay oo muddo soo cabi jireen oo jaahiliyadii yaqaaneen bay ahayd waxyaalaha saasoo kale marka mujtamaca laga goynayo shareecadu waxay isticmaashaa tartiib tartiib baa looga jaraa nafta bini aadamka markaba waxa kama goy karto ma fududa sida ilmaha yarko kale waa marka markii ugu horreysay waxaa la muujiyey oo loo muujiyey eh, aayadda ku jirta fi suurati annaxli yani muxuu ahaa sakaran wa risqan xasanan baa leeyihi ah. sakaran waxaa laydin waxaa la waxaa la waxaad ka samaysanaysaan wax lagu sarqaamo iyo risq wanaagsan meesha waxooga waxaa la ishaaray sarqaanka iyo sharaabkiisu inuusan risiq wanaagsan ahayn shara labi waxa ku xigtay baa la leeyahay ayad rabbi tabaaraka wa ta'ala la taqrabu salaata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun salataha u dhawaanina idinkoo sarqaansan ilaa aad ka fahantaan waxaad akhrinaysaa يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون ولا أنتم معنيه يوضب يسكو قصه من خمريسا ما تشوف عقلي ما تشوف صوبة مركز وحا ليلي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى انت سرقان سنتين صلاة داود واننا مركز حلية قار كمدة صلاة مركز سور داود هاي أي خمرة تشوشيني حرام بالله يرجع مركز يرجع حلي بالله يرجع انت كلا عبد habeenkii markaad guryaha kusoo noqotaan iska ma iska cabi kareen ilaa markii dambe la yidhi alla tabaaraka watacala taxriimka marka abadiga qaatica marka soo deji inama alkhamru walmaysiru waalansaabu rijsun min camali shaytaani fajtanibuhu baa layidhi lacalakum tuflixuun halkaasaa la mariyay marka xilliga aayadaasi soo degayso khamrada xarimaysa si go-an xilligaasi khamrada la cabi jiray timir bay ka samaysnayd bule saasuu anas leey macana timir bay ka samaysnayd xadiidkani wuxuu radinayaa nimanka la yidhahdo kuufiyiinta xanafiyiinta iyo keyrkood oo ku tegey khamra waxaa la yidhahdaa wixii cinab uun ka samaysa haddii waxaan sarqaaminaya dadka uu cinab ka samaysan samaysanya oo asalkiisu uu canabka ka yimid marka waa khamro laakiin hadduu waxyaalo kale ka samaysanya timir ka samaysan waxyaalo kale ka samaysan yahay markaasi khamro lama yidhahday dheh saxaabadii baaba waxay leeyihiin khamradii qur-aanku xarimee waktigaa la cabi jiray timir unbayba ka samaysanayd qolyahaasaa marka lagu radinaya oo xadiisku radinaya وعن عمر رضي الله عنه وحلى يقول قال قال إنه يلي نزل وحسود دقي تحريم الخمر خمرة حرم الدادة وهي والحال هي يد من خمسة شن شيء حق وك أحد يد شن شيء من الدادة كوي مر كان شن شيء بلغت من شيء من العنب عنب كحد بلغت من شيء عنب وكان كرنا إنه عنب والتمر تمرتنا ولغت من شيء waalcasali malabkana waa laga samayn والحنطة قمنديدة والشعير يهابة والشعير يهابة قمنديدة يهابة تعرب طيب والخمر خمرة نبول عمر ما خامر ووحي بضولة العقل عقل الضبولة متفق عليه بخاري مسلم وصوصات خمرنا waaga sitiin la cabbi jiray quraanku markuu soo degay intaaba waa laga sameyn jiray mid qamadi laga sameeyo mid shaciir laga sameeyo mid laga sameeyo malab mid laga sameeyo cinab mid timir laga sameeyo kulli way jireen waana isticmaali qur-aanku markuu yimidna kulli waa wada jooji khamrada sideedaba maxay ka samaysantoo ka soo jeedaa ha fiirinine wixii caqliga bini aadamka dabooloo sarqaamiyo dhan waa khamra buu waxaa xoojinaya xadiidka nabiga sal alay wasalam ee uu yidhi cinda abi daawuud wakayrihi kullu mukhamirin khamrun kullu mukhamirin khamrun shay kastoo maskaxda daboola waa khamro shay kastoo amrada maskaxda daboola waa khamro marka khamro maxaa la yidhahda khamro waxaa la cabakeliye lama yidhaahdee wixii maandooriye ah oo maanka iyo maskaxda waxyeelo oo dhan waa khamro ama xididka ka qaado ama muxuu ahaaye cab ama ruug oo cun ama xashiishad ha noqdo ama muxuu ahaaye sanka ka qaado dariiqadaas u qaadanayso iyo maadaduu ka samaysan yahay muhim ma ah laakiin muhimaddu maxay tahay wax ma sarqaaminaya maskaxdu wax ma yeelaya ha hadday tahay waa khamro xukunka khamruu qaadanaya sidaas maana waxaa sidoo kale xoojinaya xadiidka وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري كل مسكر شيء كستو وحتر قامياي خمر خمرون وكل ها صواب كل مسكر شيء كستو وحتر قامياي خمر خمرون وكل مسكر شيء كستو وحتر قاميانا حرام حرام أخرجه مسلم مسلم بصوصة marka fahlo cilada xukunka xaraamnimada cilada keenaysa waa sarqaaminta iskaarka waay iskaarka meel kasta oo iskaarka laga helo iyo maado kastoo iskaarku uu ku jirana waa khamro oo xukunkiibaa imaanaya xurmada ah taxriimka ah xaddiina waa raacisa saas macana saas daraaddeed xadiidka abu daawuud ku yaalla min xadiidi daylm xumyari daylm alxumyari nabigaan u nimid buri sal ly sl markaasa waxaan weydiye rasuul ilaahi waxaan joognaa buu yidhi oon degannahay dhul qabow shaqo adagna waan qabanaa waxaana jira sharaab aan samaysano cabitaan aan samaysanno aanu shaqooyinka adagna u kaalmaysanno qabowga dhulkana aan u kaalmaysanno waxoogaana kululeeya ee ka waran buu yidhi markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay aslam ayuskir ah, wax ma markaad cabtaan ma ku sarqaantaan haa buu yidhi fajtanibuuhu nabigu sal alay slam marba hadduu wax sarqaaminayo ka fogaada marka cilladu iskaar waay markaasaa wuxu uhi rasuul ilaahay ow dadku dayn maayaan dadkii laga kari maayo way caadaysteen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay slam hadday dayn waayaan la dagaalama buu nabigu sal ly slam hadday dayn waayaan kula dagaalama ilaa ay daayaan saas maana ayib leanna waxa weeye wuxuu ka mid yahay muxaramaadka daahirka shareecada muxaramaadka daahirka ee mutawaatirka ah ruuxii laga fujin kari waayo ama kooxdii xoog lahoo laga fujin kari waayo isku dhejis kuna dagaalanta waa lala dagaalami wakadalika waxaa la mid ah waajibaadka iyo faraa'idda daahirka ah ee muuqatay mutawaatirka nina ka qarsoonayn dadkii intay ka tagaan haddana lagu kari waayo ku dagaalama oo isku difaaca waa lagula dagaalami xataa muslimiin ba ha ahaadeen saas maana ilaa ay iltizaamaan muxaramaadkana ay ka tagaan layskumana khilaafsana buu le ibnu taymiya caleyh raxmat ullah alaba waxaa isku khilaafsanye sunno hadday ka tagaan sunno shaciiraa sida masalan labada ragcadood ee salaadka fajirka oo kale hadday magaalo meel degan ay ka tagto iskuna waafaqaanka ka tegiddeeda kuna adkaystaan ma lagula dagaalami ilaa ay ogolaadaan oy qaataan mise lagula dagaalami maayo waa sunno bay fuqahadu isku khilaafsan yihiin buui laakiin waajib daahir ah iyo muxaram daahir ah dad intay ka tageen muxuu ah waajibkii muxaramaadkiina ku dhacayaan muxuu yii muxuu ahay taa iyada khilaaf kama taagna wuli in lagula dagaalami karo oo ciddii awood haysa si ilaa ay muxuu ahay ay qaataan ayib cilladu marka waa iskaarka wixii wax iskaariya oo wax sarqaamiya waa khamr meeshaasi ayaa marka waxaynu ka fahmaynaa qaadku inuu khamro yahay qaadku waa khamr xugum khamruu leeyahy liish lianna waxa weeye waxaa mutafaqoo laysla ogol in ay ku jirto maaddo maanka iyo caqliga bini aadamka waxyeesha culimada islaamku waa horey ka hadleen oo maadadii markii geedkani soo baxay oo cunitaankiisa la bilaabayba oy arkeen adraartiisa iyo dhibkiisa bay xukumeenoo ay xaaraamnimadiisa caddeeyeen caalamka horumarkan hadda uu gaaray markii laboratoriyada iyo mukhtabaraadka la geliyey oo la baaray waxaa laga helay maado muskir ah maado wax sarqaamiso maandooriye abaa ah ku jirta sidaas daraaddeed ba caalamku hadda wuxuu isku raacsan yahay qaadku inuu maandooriye yahay qaas ibn manduriy dawladahana xataa kuwa gaalada waa xarimeen allahuma meelaha waxaa jira dawlada sidoodaba aan maandooriyuhu uusan agtooda uusan dembiba ka ahayn maala hadda holand oo kaleeto netherland holand oo kaleeto waa meesha maandooriyuhu kaba dhacba soomaalida yurub joogtay qaadka cunta meesha uu uga tago waa holand holand baa iska furan holand baa la geeyaa kadibna waxaa lagu qaadaa muxuu ahaayey baabuur iyo waxbaa lagu gudbiyayo hoostaasa laga geeya meeshaasay marka qaadku wada tahay alqaadka adiga waxa weeye hadal joogo inuu khamrada xukunkeeda leeyahay saas macana leanna maadaama maada muskira ay ku jirto iskaarku muxuu ahaayey ama markaaba ruuxa ha ku dhaco ama dib ha ka yimaado si tadriijiya ha u yimaadeen marba hadday maadadu ku jirto waa khamro weeye shakina ma laba talada iyada macna wuxuu la dheer yahay khamrada oo uu ziyaado leeyahay fasaadka uu geysanaya diinta ruuxa waqti qaad yaa cunaa qaad dadka dadka ugu diin yar baa cuna faraa'idtii iyo waajibaadkii iyo muxaramaadkii iyo majaalista qaadkooda waa majaalis munkar wa majaalis munkar ah waa adigu majaalis qaadoo qur-aan lagu akrinay maarta majaalis qaadoo lagu wardinayo maarta ama majaaliskaadoo cilmi laysuu sheegay maarag ya maya laqwi iyo qashin iyo muxuu ahay fadhi kudir iyo niman iyo naago isku dhex jira iyo muusig iyo heese iyo haddaaban lagu barxinba maba marqaaba hayaanba ah, haddaan lagu koosaarin ba halka uga wabaxaysaba marka waa in koosaarti la helo waa marka waa majaalisu ismin wa macaasi waa marka diin la-aan buu sabab yahay nafta bini aadamkii caafimaadkeedana dhib buu u geystaa oo waxaa ku tusaya oo iska cad bini aadamka jidhkiisa waxaa ugu adag lafaha iyo ilkaha ilaa ilku waa laf sooma ilib waa laf baalkan ilkihii eber ka dhigay oo jirka ugu adkaa jidhka intiisa kale dhib intee lagugu geysanaya e mise waxay kula tahay intuu ilkaha cuno muusan jidhkii ka jilicsanaana dhib u geysanaynin naftii bini aadamka iyo caafimaadkeediina waa dilaya shaki male waxaa intaa dheer xoolihiina waa baabi'inaya nasligii iyo tarankii iyo qoyskiina waa baabi'inaya aniga xasaba annabari wallahu aclam qaadku waa ka mafaasid badan yahay khamrada labadooda marka la isgarab dhigo qaadkaa ka mafaasid badan khamrada oo imisaan khasaaraynaa imisaan haddaan mujtamaca muslimkaana imisa milyan baan sanadkiiba khasaarnaa oo xoolaa qaadka sababtiisa ku khasaarnaa nairobi iyo iyo adisababa maalin kasta waxaa ka soo kacay intaasoo diyaaradood oo qaad wada sooma xaggay aadaan soomaaliya aadaan ayagoo dollar ka buuxana way soo noqdaan war dadkaasoo dadkii gaajo maaha ahay baaba-ahay ee dowlad la-aanta maaha khalaas suntaana waa loo geeyaa waxay haysteen wixii ugu qaalisanaana waa laga soo qaataa ah, xisaayiyaadka maalin dhow ay bixinahayeen yacni qolo madax bannaan baa daraaso ku samaysay waxay yacni taqriiban soo saareen maksabka ay labada dowladoodba ka kasbadaan dadka iyagaa sanawiyan wuxuu gaadhayaa malaayiini dollaarar buu gaadhaya wax saalan maaha marka ummad khasaarta soomali bacda haadaba marka waxa weye intaan nafta been u sheegnaa dhahaynaa qaabku waa xalaal saas wey maana ninaa wax ogeyn bal wadaad baaba ka daro yidhi qaadku waa quutu lawliyaa qaadku waa quutu lawliyaa wadaad baa yidhi sigaarkana waxay u bixiyeen waa miski bay dheheen nabigaa wuxuu yihi sal alay wasalam ummadayda qaar baa imaan doona khamrada cabbi doona aakhiru zamaanka magaceedii magacaan ahayn ahaynna u isticmaali doona qaad baan u bixina laakiin waxay in khamro la yidhaahdo haddii khamro la dhihi lahaa soolama garteen dadka wa wada tageen laakiin waa la qariyo qaad baa loo bixiyey saas maana magacii magacaan ahayn baa loo bixiyey ayib wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula sal alay wasalam marka ka ganacsigiisuna waa la mid ninka khamrada ka ganacsada iyo ninka qaadka ka ganacsada waa isku mid haddaadba qaad ka ganacsato inaad khamro geysana waa la mid labadabana waxaad ka kasbato waa xaraam laana xadiiska nabiga wuxuu yahay ina allaha idaa xarama shay-an xarama samanahu ilahay hadduu shay xarimo lacagtiisana waa xarima bal waxaan shaki ku jirin ninka ka ganacsanaayo waa ka dembi wen yahay ninka cuna leanna ninka ka ganacsadee dhoofinaya dadka u geynaya maalinkii markuu diyaarad geeyo imise kunbaa cunaysa ya soo kulayaal ma cunhayaan kuwayaalkaa cunayaba isagaa maalinta qiyaamada loo soo istaajin doonaa xoolahoodii baaba'ay naftoodii baaba'day diintoodii baaba'day carruurtooda baaba'day qoysaskooda dumay ganacsadaha meeshan ka dirahayaa u qoolan ayaguna waa u qoolanya marka miskiinka meelaha duurka la galay cunahaya ka ka ganacsanaya rarayaa ka dambi weyn shakina male masalada وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي ما أسكر وحي oo uu sarqaamiyo kaiiruhu kiisa badani faqaliiluhu kiisa yarna xaraamun xaraawa ah. marba hadduu intiisa badani wax sarqaaminayso intiisa yarna waa lamid akhrajahu waxaa wariyey axmedu axmed baa soo saaray walarbacatu afartii iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana kadalika tirmidi baa taxsiiniyey sheekh albani baa sidoo kale taxsiiniyey shawaahid fara badanna wuu u sheegay fi lirwa waa uu ka mid yahay xadiid cabdillahi bni cumar cinda axmed ibni xibbaan daara qutni biisnaadin daciif وحكم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند النسائي وابن ماجه والدار قطني بسناد حسن وحكم حديث سعد بن ابي وقاص عند النسائي دار دارمي ابن جارود وغيره بسناد جيد على شرط مسلم وك شواهد بدن حديث كليه وحديث صحيح هو وحديث صحيح وحنا فائدينيا أه وحي انتي سبدن اي وحسر خامسو انتي سيرنا وحرام يعني واحد بتصطو اد كسر خامسو intiisa yartaana kabadiisuna waa xaaraan haddaad galaas ka cabto ama litir ka cabto markaa uun hadduu ku sarqaaminayo kabaduna waa la mid kabaduna waa la mid haddaad iilayd kabadu wax ma sarqaaminaysee kiisa badan hadduu sarqaaminayo kiisa yarna waa xaaraan saas xataa dhibicdiisa xaaraam dhibicdiisa waa xaaraam noqonaysa mar hadday intiisa badanba wax sarqaaminayso sidaana culimada ayaa ku tegey وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحيولي كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوها ينبذ من لو قصر له إساق الزبيب الزبيب كان لو قصي جري في السقاء استبرار كان لو قصي جري ينبذ النبذ واحد هذا انتي ويلك بيكشبان bay shayga ay doonayaan inuu ku milmo bay ku dhex tuuri jireen ila nabdiga tuurida la lahay timirtii iyo cinabkii iyo wixii bay ku dhex tuurahayaan intuu ku milmuu marka casiroobahayaa oo casiir buu noqonayaa cabitaan buu isu bedelaya maana saas weeyaan kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sallallahu alayhi slam yunbadu mid la miiro ama muxuu ahaayey yani loogu dhex rido lahu isaga zabiibkii fi siqaai sibraarka dhexdiisa loogu dhex tuuri jirayo oo biyo ku jiraan fayashrabuhu markaasuu مركاس عبد markuu ku qasmo oo casiir noqdo ama cabitaan iyo sharaab noqdo fayashrabuhu wuu cabi jiray yowmahu maalinkiisaasuu cabi jiray waa maalinkee maalinka la qasay maalinkaa la qasay wuu cabi jiray walhada berri oo kalena wuu cabi jiray maalinkaa maalinka ku xigana wuu cabi jiray wa bacda alhadi berri maalinka ka dambeeya oo beri dambaa ah, sooma beri dambena wuu cabi jiray beri dambena wuu cabi jiray yani maantuu cabbayaa oo la sameeyey berina waa cabaya beri dambena waa cabaya saddexdaa beri buu cabaya fa idaa goortii kaana uu ahaaday masaa uthaalisati maalinka saddexaad galabkeeda marka la gaado habeenka iyo galabtii la isku dhahay sharibahu wuu cabbi jiray wa saqaahu waxa soo hadhayna dadku waraabin jiray sharibahu wuu cabbi jiray wasaqaahu inta soo hadhayna dadku waraabin jiray fa in fadala hadduu soo hadho shay-un shay hadduu soo hadho ziyaada markaa soo hadho ahraaqahu waa daadin jiray nabigu sal alay waslam akhraja waxa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray waxaa laga wadaa shayga intuusan weli khamroobin oo isbeddelkii uusan weli ku dhicin sharaab ahaan waa loo cabbi karaa isbeddelkiisuna wuxuu ku xidhan yahay waktigaa isagaa waxay ku xidhan tahay meeshay ku kala xidhan tahay ilaan waxaa waxaa qayb ka qaadanaya hawada oo iyo qabowga waa kala gedisanya muddada uu ku khamroobi karo hawadaa qayb ka qaadanaysa weelkaa qayb ka qaadanaya dabeecaddaa qayb ka qaadanaysa wahaakada laakiin waxaa muj laga wadaa shaygu intuusan weli khamre isu rogin oo casiirku uusan khamroobin oo maadadii sarqaanka keenaysay aynan ku dhalanin waa la cabbi karaa saas maana masalan malabaad qastay waad khamiirisay ama qamandi baan qastay waan khamiirisay khamiirka hadday ku sii jirto waxay bilaabaysaa in ay isbedesho urkeedu isbedelo waxay bilaabaysaa inay abuur kiciso waxay bilaabaysaa markaa kadib inay maadadii sarqaanka keento waa middan hadda dadka bidaa'iyiinta ay cabaan soo maaha maxaa la yidhahda jangaay maya maxaa soomaaxiliga maxaa lagu dhijay jangaay maya ha midda meelahaan dadkan oo aan tegi karin baararka ee midda la habeeyey aan aan isticmaali karin baa meelaha ku qasqastay way ku indhabeelaano way ku dhammaadaanoo waadhoweyd intaasaaba ku soo ma marka yacni intaynan isbedelin oo aynan noqonin aynan weli maadadii ku dhalin abuur kicinin oo isbedelkaasi uusan ku imaanin hadde waa casiir caadi oo la caddi kara markaas marka nabigu maalinka waa cabbi jir isma bedelin maalinka labaad isma bedelin maalinka saddexaad isma gelinka dambe marka la gaaro maalinka saddexaad isbedelkiiba marka isu diyaarinaysa markaasaa laga takhallusi jiray waxna isaga cabbi jiray waxna dad siin jiray hadday wax soo hadhaana waa la daadin jiray markaas sidaas weyaan marka dhib male markaas tagayurka ka hor intaan la isbedelin waa la cabbi karaa waxaa kaloo la cabbi karaa khamradu intay khamrowdo oo maadadii ku dhalato oo sarqaankii ay keento haddana hadday inta maadadii sarqaanku ka jabto taxallul ku dhaco ay markaa noqoto muxuu ahay khal ay noqoto khal oo ay ka baxdo maadadii wax iskaarinaysay iyo awurkii iyo wixii ka baxo ayadana waa la cabbi karaa waa khal markaas waa khal wa waxaad garanaysaa marka ujeeddada nahyigu cabitaanka ma ahee waa maadada sarqaaminta intayna maadadaasi ku dhalanina waa la cabbi karay maadadaasi hadday ka baxdo uu ku dhaco takhallul ku dhacana waa la cabbi karaa marka khal waay laakiin maadadu intay ku jirto oo maskaxda uu wax yeeli karo intaasuu xaaraamaya taxriimkana waxaa loo yeelay xifdan lilcaqli caqliga binaadamka in la xifdiyo wixii wax yeelaya laga ilaaliyo fadal وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيره ina allaha alle lam yajcal ma yeelin shifaa'akum daawadiinna caafimaadkiinna ma uusan yeelin fii maa shay dhexdiisa xarama uu xarima calaykum korkiinna idinka xarima wax ilaahay idinka xarimay daawo idinma gelinin akhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqi baa wariyey wasacahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey kadalika abu yacla iyo tawaraani ibnu xasmi ayaa iyaguna soo saaray xadiidku qisu leey qisadiisuna waxay ahayd ummu salama baa waxay tidhi ishtakat ibnatun lii gabadhaan dhalay baa xanuunsaday xanuunsatay bay tii fanabadtu laha fii kuuz markaasaan waxaan ugu qasay bay tidhi koob dhexdii koob baa intaan ugu riday timir mise cinab wuxuun intaan ku riday baan ugu casiireeyey ayib markaasaa nebigu iisoo galay bay tiri sal lla alay waslam isagoo oo karkaraya isagoo karkarahayo abuur kicinaya buu iisoo galay markaasaa wuxuu ihi maa haada umu salama maxay waxni markaasa waxaa dhi bay tidhi ina bnatii ishtakat fanabadnaa laha haada a ah, gabadhaydanaa xanuunsatay kadibna waan u qasnay dad baana yidhi ku daaweeya dad baa ku yidhi intaad khamro u samaysaan ku daaweeye markaas nabigu wuxuu sallallahu lay wasallam inna allaha lam yajcal shifaakum fi xaraam ilaahi daawadiina ma yeelin haram dhexdeed wuxuu idin xarimay daawo idin gelinin <coughs> sanadkiisa waxaa ku jira xasaan ibnu mukhaariq nin la yidhaahdo oo mastuur ah majhuul xalaw macna laakiin shawaahid buu leeyahay ku xoogoobaya xadiidku waxaa ka mid ah shawaahidiisa xadiidka axmed iyo tabrani ibn abi shayba ay soo saareen cali ibn mascuud oo mawquuf ku ah oo kanoo kaleeta ah, macna sanadkiisuna saxiixi ayib sida saxiixada uu ku sheegay sheekh albani caleyh raxmatullah xadiis abi dardaa baa isaguna la mid ah oo uu soo saaray duulaabi fi lkuna isagana marfuuca oo nebigu yidhi sal alay wasalam ina allaha khalaqa addaaa waddawaa'a ilaahay wuxuu abuuray cudurka iyo daawada labadaba isagaa abuuray fatadaawow walaa tadaawow bixaraam isdaaweeya shay xaaraamana ha isku daaweynina xadiidkaasaa ka mid waana xadiid xasana sida sheekh albani fi saxiixa uu ku sheegay silsila saxiixa ayib waxaa xoojinaya isagana xadiidkan وعن وائل الحضرمي وائل الحضرمي وحا لغورن أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل وحويدي النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر خمر دي بويدي ويصنعها أصنعين للدواء داود درتد أصنعين خمر أصنعين داونا أغتلك شيئا إنه taasuu nabiga weydiiyey sal lay slam faqaala markaas rasuulku wuxu uhi sal lay slam inaha iyadu laysat ma ahaanin bidawaa'in daawo ma aha walaakinaha daa-un waa sid cudur buu nabigu sal lay slam daawo meehe waa cudur akhrajahu waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey abu daawuuda wakayruhuma iyo keyrkood baa wariyey xadiistaasi waxay faa inaan khamrada iyo wixii xaaraamaba ilaahay xarimay aan daawo ahaan loo isticmaali karin sidaana waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo keyrkiiba waxaa la mid a bay leeyihiin waxyaalaha nijaasaadka khaasatan waxaa laga wadaa bay leeyihiin waxyaalaha la yidhaahdo alxaraam bidaatihi waxyaalaha shayga laf ahaantiisa xaaraanta u ah daawo ma gala way maana sida eh, masalan baktiga iyo kaadida iyo saxarada iyo waxyaalaha noocaas oo kale khamrada iyo magalay leeyihi qolaa ku khilaafsan sida abu xaniifa iyo keyrkooda waxay leeyihiin maya waa loo isticmaali karaa daawo ahaan sababta loo xarimay oo loo diidan yahay waxa weeye shaygan daawo ahaanta loo isticmaalayo manfa manfacada laga sugayo waa man waa manfaca mutawaqac ah manfaco la filayo oo in la helana ay suroobi karto in la waayana ay suroobi karto soo ma markaad daawada qaadato inaad ku caafimaadana way suroobi kartaa inaadan ku caafimaadina soo suroobi karto ayib marka caafimaadka la raadinayaay waa wax yani waxa way aan la hubin in la heliyo inaan la heliyo shaygan la isticmaalayana waa oo waa mafsado muxaqaqa isticmaalidiisu sidaas daraaddeed mafsadada muxaqaqa ah ayaa laga hormarinayaa maslaxada mutawaqaca ah saas macana yani maslaxa aan la hubin iyo mafsado la hubo mafsadadaa ka horrayso la horumarinaya iyada la rajaxaya saasaa marka loo diidaya waa midda labaad xadiidku naska wuxuuba sheegayba daawo kuma jirto daawo kuma jirto halkaasaaba la maray maalan dad waxaa jira dhiigga isku daaweey oo kaleeto soo ma aw daman masfuuxan dhiigga shubmaya dhiigga eh, dhiigga laba ah dhiigna waa dhiig fadhiya oo isagoo neefka ku jiruu fadhiyaa dhiiggaa fadhiya waa xalaala waa la isticmaali karaa oo masalan beerka iyo beeryarta iyo keliyaha iyo waa dhiig fadhiya waay laakiin dhiigga xaaraamta ah waa dhiigga neefka ka imaanaya isaga oo shubmaya aw daman masfuuxan waa xaaraam qur-aanka xadiisaa iyada mar hadduu xaaraan yahayna daawo looma isticmaali karo khamradoo kale waa ayb waxay kala duwayaan culimmadu daawo u isticmaalidda iyo waxay kala duwayaan ruux khatar galay in lagu badbaadiyo oo la hubo inay badbaadin karto oo maalan waxay miaal uga dhigaan ruux maalan eh, buu yuu ku saxday shaybaa dhuunta u istaagay ma lafbaa macad hiliba uxunbaa dhuunta isku liqdaaray biyo lagaga dejiyana lama hayo ruuxiina waa firigfiriilay waa dhimanaya khamraa meesha taal khamradaa mise loo dejin karaa si loo badbaadiyo mise maya waxay leeyihiin inay ka dejinayso maadaama la hubo naftiisiina ku xidhan tahay halliqo oo baasha isaga dejiyo haddii wax kalena waayo taasi ka hadlay taasi waxay la mid tahay bay leeyihiin ruuxa muslimkee naftiisa u yaabay ee baktiga helay soma hilibka baktiga sooma cuni karta markay nafi ku qabato qur-aankaaba sheegay soo ma maxaa markaa lagu bad naf baa lagu badbaadinayaa inay badbaadin kartana haalibka waa la waa la hubaa ama shaygaa lagu dejinanka way dejin naf gaajo u dhibanaysa hadday waxunta way noolaan waa la hubaa laakiin daawada iyo caafimaadku waa shay muxtamil oo la hubin labadaa masalena culimmadu way kala duwaano way isku mid kama dhigan adiga masaladooda masale khilaafiya waayahan dambe aad waxaa u badan waxyaalaha la isku daaweeye daawooyinka in badanoo ka mida iyo caqaaqiirtu waxaa ku jira ama mawaad muskira ku jira oo wax sarqaamiya sida masalan yani waxa way alcoholka oo kaleeto alcoholka oo kale in badan ku jira ama ma ahee waxaaba ku jiraba laga yaaba marka qaarkood xataa inuu dofaar iyo waxyaale uu ka samaysan yahay ku jiro dhci kartaa jalaatiinko kale waxyaala badan ku jira dhici karay marka taasay culimadu ka hadlaan daawooyinka noocaasoo kaleeta ah dood badan baa ka taagan ayib waxaan ku khatimaynaa kitaab alxuduud baa gabagabe su-aal laysweydiin karo oo ah ruuxu hadduu intuu xad galo sharci ah xad sharci intuu galo hadduu ka toobad keeno intaynan maxkamaddu qabanin ama intaan lasoo qabanin hadduu toobad keeno xaddii ma ka dhacaysaa mise kama dhacayso bacdu ahlicilmi waxay qabaan xaddi waa ka dhacaysaa marba hadduu toobad keeno oo xad loo qabsan maayo xadiidkayna u daliishadaan ibnuqayim iyo sheekh albani iyo keyrkood baa maraya waxayna u daliishadaan xadiid caanoo xadiidka la yidhahdo xadiid waail kindi waail kindi xadiidkiisay udeliishadaan oo wuxuu leeyahay haweeney ayaa waktigii nebiga sal lla alay waslam baxday salaad bay u baxday salaad bay aadi waa habeenimo fatalaqaaha rajulun fatajallalaha ninbaa intuu la kulmay ayuuba korka kaga degay degayba islaantiiba salaadda u socotay faqadaa xaajatahu minha dantiisuu ka dhamaystay waa ka dangutay ayb haweentii markaasay qayliday fasaaxat faintalaqa markay qayliday oo dantiisa u dhamaystay oo qayliday buu carray marka isaga carray ayagoo meesha joogtaan nin baa soo maray marka markaasaa waxay tidhi inna daaka arajula facala bi kada wa kada ninkaasaa waxaa iyo waxaa igu sameeye ninkaas sii cararaya baa sidaa iyo sidaa igu sameeyey faraxumeeyey ninkii marka kiibuu ka daba orday kiibuu ka daba orday soo qabaysi kii markuu ka tegey baa waxaa haddana haweentii soo maray koox saxaabo ah koox saxaabo ah ayaa soo maray markaasaa waxay tidhi nin baa ifarxumeeyeyo sidaa iyo sidaa igu sameeyey halkaasuuna u dhaqaaqay labadii nin hore soo iskama daba maqna midi waa cararay kii kalena wuu raadiyey rag kalooto kooxoo socdana way u sheegta waxay tidhi nin baa intuu ifar buu halkaa ku carar nimankii meeshii bay aadeen saa waxay soo qabteen ninkii dambe ee raacdada ee muxuu raacda raac ahay ninka eryahay ee soo qaba islaha bay soo qabtay gacanta kusoo dhigeen ninkii baa la keenay naagtanaad faraxumaysay baa lii warrimaysay wax idinkeeyi war ma faraxumaynin war anigu kii faraxumeeyey baan eryahay oon soo qabanahay war iyadaa ii sheegtay waa laga dhegeysan waay waa la keenay markii nabiga loo keenay sal alla alay waslam baa wuxuu yidhi wuxuu amray in dhagax lagu dilo dadaqalusoo laanna waxa weye haweenay la qabsaday oo la farxumeeyey agteeda ninkii loogu yimid ayaduna tidhi kanu ahaa ma war baa yaala rasuulki ilaahayo ninkii waxaa sameeyey anigu ahaa buui waa soo kacay markaasaa nabigu sal alay wasalam wuxuu u yeehay haweentii haweentii uu yeehay haweentii markuu meesha timid nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam idhabii faqad gafara allahu laki kactag buu ihi ilahay adiga waa kuu dambi dhaafay maxaa yeele waa lagu boobay soo ma haweeney la qasbay oo xoog lagu foolay dembi male sooma wama stukrihu calayhi waa ayib asagii baa la soo qortay riwaayadka qaar waxay leeyihin nebigu wuxuu yidhi hala dilo riwaayaadka dhahaya hala dilo ma sugna riwaayaadka suganay waxa weeyaan nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam faruhu ka qaaday markaasaa waxay tiri rasuul ilaahi o ninkani waa ninkii saa ii galay maad dishido dhac ku dishay maxaad ii sii dayn markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam wuxuu tawbad keenay towbad ree madiina haddii loo qaybiyo u qaybsami lahayd ya oo nin isa soo taagay oo dembigii qirtay oo ictiraafay oo soo diyaar garoobay oo weliba nin khalad ku dhiman lahaa badbaadiyey ya nebigu sal lla alay slam isagiina waa iska dicay lacag xadiidkaasay u deliishanayaan alimaam ibnuqayim iyo sheekh albani iyo keyrkood u deliishanayaan oy leeyihiin haddii uu ruuxii xadda galay dembigii ka towbad keeno xaddaasi sidaasay ku dhacaysaa waana xadd lxiraaba lafteeda qur-aanku markuu ka warramay markii inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasulah markii la yidhi maxaa laga dambeysay aayadda kadib ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim soo ma min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha afuurun raxiim baa leeyi ah. ya kuwa soo noqda oo xiraabadii ka soo noqda intaydaan qabanin oydaan helin oydaan gacanta ku dhigin kuwa kasoo noqday ilaahay dembiga waa dhaafaa waana naxariistaa baa bimacnaa dilkii iyo gacangooyadii wixii waa ka badbaadaya sidaasi bacdu ahlicilmi baa qabo ruuxa xadda galay hadduu toobad keeno xaddii waa dhacaysaa qaar baa qaba in badanna waxay leeyihiin maye xaddu ma dhacdo hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma wasalam cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi wasalam